la ugaadhsanayana sayd waa la yidhaahdaa min baabi iطlaaqi اlmasdari calaa mutacalaqihi in masdarkii markaa lagu ilaaqo weeye wuxuu ku tacaluqayey ee mafcuulka u ahaa sida dad khalqi loo yidhaahdo iyadoo loo jeedo waa halkii khalqigu wuxuu ku tacaluqaye la abuuray ayaa sayd loo yidhahdaa wixii la ugaarsadayna laakiin asalku sayd waa ugaarsi halkan markaa wuxuu sheeku kaga warrami doonaa ugaarsiga saxda ahi sida uu yahay ee wixii la ugaarhsanayey inooga warami maayo kitaab acima ka warami doono maxaa xalaal iyo maxaan xalaal ahayn whabaix ahabaix waa jamcu dhabiixa bimacnaa madbuuxa dhabiixadu habaix waa jamcu dhabiixa dhabiixana waa wixii la gowracay marka habaix waxyaalihii markaa la gowracayey qaabka loo gowracaya markaa laga warami doono abigii wadaxaaya waa jamcu daxiya daxiyana waa wixii udxiye ahaan loo qalay marka axkaamtii adaaxida ama udxiyada axkaamteedii nahalkan waa lagaga warrami doonaa wlacima waa jamcu acaam bimacnaa macuum acaam marka waa wixii la cunayey maxaa banaan markaa maaragtay in la cuno iyo maxaan banaanaynba iyaduna ay ka hadlaysaa waxyaalihii markaa cuntada noqonaya la cunayey khaasatan xaggii xayawaanaadkii maxaa la cuni karaa iyo maxaan la cuni karin <clears throat> iyo iyadana halkaasi lagaga warrami doona waxaa markaa soo horeysa oo sheekhu uu ku bilaabay dhabxigii ama gawricii wuxu uhi wamaa qudira calىa dakaatihi fadakaatuhu fii xalqihi walabatihi wamaa lam yuqdar calىa dakaatihi fadakaatuhu caqruhu xaysu qudira caleyh wamaa qudira wixii awood loo helay xayawaanaadkii baa laga hadlayaa noolihii baa laga hadlayaaye calaa dakaatihi in la gowraco dakaat waa ism masdar oo laga keenay dakaana sideeda wuu wanaajiyey weey marka neefkii marka la gowraco dee laga shubayaayo waa la wanaajinaya marka gawriciibaaba akaad af ah, carabiga layska yidhi wanaajin marka de af soomaaligi wamaa qudira calaa dakaatihi wixii wanaajintiisa la kale odhan mayne wixii maqsuudka ah baynu ku fasiray oo ah gawrici ilan af soomaaligii wanaajinta macnihii gawraca loo isticmaalaye looma isticmaalin markaa kaa maqsuudkaa baan ku fasiraynaa wamaa qudira wixii la awoodo calaa dakaatihi in loo gowraco oo sidii wax loo gowrici jiray xoolaha loo gowrici jiray loo gowraco kaasi isaga waa in la gowraco una fadakaatuhu gowriciisu wuxuu noqonayaa fii xalqihi hunguriga xaggiisa sar xalqigu waa hungurigan naqasku ka soo hawadu ka soo baxa ama xulquumka xalqi iyo xulquum waa isku mid laakiin hadda waxaa loo jeedaa uun uun gurigan xaggiisaa sare in markaa laga gowraco wey walabatihi ama xaggan hoose luqunta xaggeedan hoose oo dhuuntii wixii la awoodo ee gacanta lagu hayo ee aan ugaadh iyo wax baxsaday ahayn oo dadka ka baxsanaya aan ahayn oo aan la gaari karayn wixii la gaari karayey la qaban karayey waa in ama la gawraco ama dhuunta lagu dhufto halkaasaa laga gawrici ama dhuunta ayaa lagu dhufan sida geeli oo kale faakaatuhu ka hadaba akaadkiisu fii xalqihi waxay noqonaysaa markaa qoorta xaggeedaa sare oo cunaha ama hungurigan waxa weeye xaggiisan sare ah iyo walabatihi xaggan hoose oo iyaduna dhuunti oo naxrigii wa wixii la awoodo labada mid ahaan waa in laga gowraco geelii iyo de lagu dhufanayaa arigiina waata halkan la marinayo loda lafteedana saasunbay soomaalidu u qalaan saafilay markaa de halkaasunbay markaa noqonaysaa ama halkaa hoose marka arigii sunnuhu waa in halkan lagu dhufto aan xagga dhuunta la tegin halkan markaa laga qabo geeliina sunnihiisu waa in xaggaa hoose laga qabo wamaa lam yuqdar calaa dakaati marka wax kastoo la awoodo weeyaan ari iyo geel iyo kuma gaar aha lodii dee shimbiraha kuwii gacanta lagu hayay baa soo gelaya digaagiyo wixii lamidka ahaa waa insaani loo gowraco ugaadha lafteedii haddii gacanta lagu hayo waa insaani loo gowraco wax alla wixii la gaari karayee la qaban karayo waa in sidaa loo gowraco wamaa lam yuqdar calaa dakaatihi wixii aan la awoodin in inta la qabta la gowraco ee baxsanaya aan la gaari karin fa dakaatuhu isaga gowriciisu caqruhu waa in la qoomo xayu qudira calayhi meel alla meeshii lagala gaaro waa in lagaga dhufto wixii markaa birta ahaayee mudayey wax mudaya maaha aha wax markaa culayskiisa ku dilaya lama rabo dhagax weyn inaad kusii dayso oo kale e wax mudaya oo xad leh oo soofaysan waa in markaa lagu dhufto sida leebkii oo kale meel alla meeshii markaa lagala helaba isagu markaa kala yeelan maayo maaragtay xalqi iyo naxri iyo unguri xag sare iyo xag hoose loo kala eegi maayo meel alla meeshii lagaga dhufan karo iyaa lagaga dhufanaya waa wax kasta oo aan la qaban karaynin xataa xoolo caadi ah ha noqdo hadduu doono neef geelahoo cararay oo aan la gaari karaynin oo aan markaa la qaban karaynin hadduu noqdo saasaa isagana loo gawriciisii saasuu noqonaya wamaa lam yuqdar calaa dakaatihi wixii aan la awoodin in markaa saani loo gawraco fa dakaatuhu gawriciisu caqruhu waa in markaa qool lagu dhigo oo wax lagu mudo xayu qudira calayhi meel alla meeshii laga awoodo wa kamaalu dakaati gawraca dhamays dhamayska tirani ama dhammaystirkiisu arbacatu ashyaa waa in afar laysla helo waa gawricii caadiga ahay neefkii aad gawracaysad gacanta ku haysay qaطcu اlxulquumi wاlmarii'i wاlwadajayn acu xulquum waa in la jaro xalqigii ama halkii neeftu soo maraysay hungurigii laga neefsay hunguricad bay soomalidu tirada ila hunguricadkii waa in la jaro walmari hungurigii cuntadu ay maraysay ayaa mari la yidhahda af carabiga cabitaanki iyo cunidu halka ay maraan midna neeftaa ka soo baxda midna dhuunigaa mara marka mari waa kan wax cuntadu marayso xulqumna waa kii laga neefsanaya xalqigana xalqiga xulqum waa isku haddaba waa in la gooyo labadii hunguri waa laba halkaasi walwadajayn labada xidid ee hareeraha qoorta ka xiga iyagana waa in la gooyo markaa labadaa xidid iyo labadaa hunguri markaa isku darto afar bay noqonayaan afartaa haddii la wada jaro gawraca sidii loogu talagalayee fiicnayd baa maaragtay loo gawraca haddii labada xidid laga tago oo labada hunguri la jaro isagana neefku xalaal wey laakiin sidii fiicnayd baa laga tegey haddii labadii hunguri aan mid la jarin ama midi qaybi ishaysato oo aan la wada goynin neefkaasi xalaal ma noqonay oo neef la gawracay ma noqonay xulquumka iyo mariga in la gooyaa labada hunguri in la gooyaa waa daruuri labada xidid in la raaciyaana waa sunne marka waa in afartaa la israaco waa kanoo wuxuu yihi walmujziu minhaa inta kaa gudaysa kugu filan shayaani waa laba yani inta waajibkii ku xasilaya neefkii neefka warcanu ku noqonayo waa in laba xubnood la jaro qacu xulquumi walmari waa in la jaro labada hunguri labada xidid markaa in la raaciyaa sunay noqonaysa wuxuu kaga baxay markaa gawricii iyo qaabkii wax loo gawracayey waxbaa inoo harsan udxiyada inoogu iman doono sunayaal iyo waxbaa inoo harsan xagga udxiyada ayuu musanifku ku sheegi doona sida bisinkii iyo wixii lamidka ah wuxuu u gudbay ugaarsigii wuxu uhi wayajuusu waxaa bannaan alistiyaadu ugaarsi bikulli jaarixatin lagu ugaar xayawaan kasta oo wax ugaarsada jaarix jaarixu waa kii markaa kasbanaya shaqaysanaya huwa ladi wahuwa aladi yatawafaakum bاleyli wayaclamu ma jaraxtum bالnahaar maa jaraxtum yani ma kasabtum wixii aad shaqaysataan oo inagan xubnaheena idhaahna jawaarix waa halkii aad ka shaqaynaysay marka xayawaanka shaqaysta ee xoogsada xayawaanka xoogsadaa waaki dee waa kuwan ugaarsada uwy ilan kuwa kale wax meelaha iska yaalluun bay cunayaan iyagu laakiin kani dee isagiibaa isagu wixiisii bislaysanaya oo markaa daba cararaya oo qabsanaya marka jawaarixdu waa kuwa bikulli jaarixatin markaa waa wax weerara oo mucalamatin wax la baray min asibaaci dugaaga ha ka ahaado wa min jawaarixi ayri ama shimbiraha kuwooda ugaarsada ha noqdo wax ugaarsada oo dhanba waa lagu shaqaysan karaayo wax waa lagu ugaarsan karaa leebkaagii waad ku ugaarsan karaysaayo waa inagii halkii kusoo sheegnay wixii aanad gaadhaynin inaad adigu markaa aad markaa waxa weeyaan toogato waa lagu ogol yaho waa inagii soo marnay hadda waxaa laga hadlayaa ugaarsigii lagu ugaarhsanayay xayawaanka xayawaankaad ku ugaarhsan kartaa waake waa xayawaan kasta oo wax ugaarsada ama dugaag ha noqdo ama shimbir ha noqdo waa labadaasuude aygii iyo wixii lamidka ahaa waa xayawaanaadkii iyo fahdigii iyo kan kale shimbirihiina waa saasoo kale sida baaski iyo wixii lamidka ah shimbiralaayayi waxaa shardiga markaa labada kii aad ku ugaarhsanaysaba inuu mucallam yahay inuu wax bartay cilmiga faaidadiisa halkaa laga qaadanayaabaa shimbirtii cilmiga lahayd iyo taan cilmiga lahayn kala saar dogaaggii cilmiga lahaa iyo kii aan cilmiga waa kala saar waa inuu wax bartay baa markaa muxuu baranayaa ugaarsiga waa inuu bartay wax lagu ugaarsado oo uu markaa adiga kuu qabanayo waa kanoo wa sharaa'iu tacliimiha barista waxyaalahan ugaadhsanaya wax la baraya waxaa u shuruud ah arbacatun afar shardi ugaadhsadayaashan afar shardi ayaa u yaalla waxbaristooda lagu ogaanayo o an takuuna waa in ay tahay jaarixadani ama xayawaankan wax ugaadhsanaya idaa ursilat marka la diro ama xayawaankani marka la diro waa inuu isa sii daynayo dirmayo waidaa zujirat marka la joojiyo ee joogso la yidhaahdana ee maaratay sii socodkii laga loo diidana inzajarat waa inay ka reebtoomayso ka joogsanayso ka joogso markaad tiraahdo waa inuu joogsano markaad waxa weeye sii dayseed waxa weeye dee maarata wixii aad isku afgaranayseen aad kula hadasheen bood tirahdana waa inuu isa sii daayo halkaa labaad ku haysata wa idaa qatalat saydan ugaadhii marka uu dila xayawaankani lam takul minhu shayan waa inaan waxba ka cunin marka dee taniif buu inoogu wada wad arkaysaanoo jaarixadii buu isagoo ka duulaya jaarixadii af arbigii muanaa soomaaligii markaa inuu da xayawaan baynu iska leenahay dikarkaasaynu ku wadayna waidaa qatalat saydan ugaadhii marka uu dilo xayawaankan aad ku ugaadhsanaysay lam takul minhu waa inaan waba ka uu kuu qabto wixii aad u dirtay markuu qabto ee uu dilo waa inuu iska dul joogo oo markaa adiga kula sugo hadduu wa iska cuno iska bilaabo kaasi markaa weli muu tarbeys muu wa an yatakarara daalika minhaa arrinka afraad arrintaasi waa inay soo noqnoqoto ilaa iyo aad markaa hubsanayso inuu hadda aad fiican isu fahanteen oo u waxbartay markay ka soo noqnoqoto deetana male fiican aada hesho oo xooggan aad u malayso hadda inuu wax bartay intaa markaad isla hesho ayaad xayawaankii ku ugaarsan karta afartaa waa in markaa laga helo markaad dirta uu dirmayo markaad joojiso uu joogsanayo marka uu wixii kuu qabtana waa inaan waxba ka cunaynin arrintaasina waa inay soo noqnoqoto fain cudimat haddii la waayo ixda sharaa'idi shuruudaha afartaa mid ka mid a ah, lam yaxila xalaal noqon maayo maa akhadathu wixii jaarixadaasi ay qabatay xayawaankaas wixii uu kuu qabtay xalaal noqon maayo haddii shuruuddaa mid kamida la waayo ilaa an wuxuu xalaal noqon karaa wixii uu qabtay haddii yudraka xayan lagu gaadho wixii oo nool fa yudakaa deetana la bireeyo wixii uu qabtay maala markii uu qabtay inuu cunug bilaabayba deetana waad ku gaadhay neefkii oo nool baad gaadhay waad biraysay dee markaa xalaal buu kuu noqonay wa tajuusu waxaa banaan aلzakaatu in wax lagu gowraco bikuli maa yajraxu wuxuu ka hadlayaa hadda maxaad wax ku gowracaysaa gawricii caadiga ahaa maxaad wax ku gawrici waxa wax lagu ugaarsanayana wayajuuzu watajuuzu الzakaatu gawricii wuxuu xalaal ku yahay bikulli maa yajraxu wax kasta oo saraya wax kasta oo wixii markaa de waxa weyaan lagu gooy goynayo oo saraya jiraaxo samaynaya ilaa bالsini wالظufri marka laga reebo ilig ama maaragtay waxa wey ilig ilkihii de maalan iyo wixii lamidka waa weynaay oo kale kuwan de waxba ku goyn maayaan laakiin iligii weynaa oo kale maalan waxba kuma qali karta haba oo meeshii ha sarayo haba goynaye laakiin lama ogola iyo laf oo dhan weeye iligaasi waxaa soo raacaya laf oo dhan iyo wadufuri ciddidii hadaad markaa ciddi weyn soo qaado ood ku gowracdo neefkaasi xalaal noqon maayo dhagaxu hadduu wax soofaysan yahay wixii goynayo waa caadi iyo birihii iyo waxaasoo dhan wixii meeshii goynaya ee saraya oo dhanba waa caadi lakin waxaad iska ilaalinaysaa laf iyo cidi labadaasuba iska ilaalinaysa waxaa laguu sheegay sinigii ama irigii irigaasi wuxuu u yaalaa meeshan wax alla wixii laf ahaa laf oo dufurna waa cididii cidi oo dhanna iyadana lama ogola wixii kale ee kuu saraya meeshii goynaya cunihii shayga maarata waawaa araya waad kuga waad marka waa ku gawrici kartaa waa lagu ogol yahay ugaadhsigiina waa saasoo kale markaad leeb iyo wax lamida ah wa ku ugaadhsanayso waa inuu wixii yahay wax markaa m wax saraya wax goynay wataxilu waxaa xalaala akaatu kuli muslimin imikana wuxuu ka hadlayaa qofkii wax gawracayay isaga maxaa loo shardiya ama maarata waxa weeyaan soo ugaarhsanayay wa taxilu waxaa xalaala dakaatu kuli muslimin qof kastaoo muslim ah gawricii waa xalaal iyo ugaarhsigiiba muslimkii wixii uu gawraco waa kuu xalaal wixii uu soo ugaarhsadaana waa kuu xalaal haddaanu muxrim ahayn dee ugaarsiga muxrimkii baynu ka reebaynaayo yada lagu soo ogaa wa kitaabiyin sidoo kale kii ahlu kitaabka ahaa waa yahuudigii iyo nasraanigii kiristaankii iyaguna kii labadaa diimood haystay ee asal ahaan diintaa ulahaa weeye kaasina isaguna hadii uu wax soo ugaarsado ama uu wax gowraco waa ku xalaalo wuu kuu banaany walaa taxilu mase banaana dakaatu majuusiyinkii majuusiga dabcaabudka ahaa wixii uu gowraco walaa wathaniyin iyo kii sanamka caabudayey dhagaxaanta ama xidigaha ama sanamka uu qoray kii caabudayey ama bilaadiintaba ahaa ama murtadka ahaa kuwaas wixii ay gowracaan isagu xalaal maaha wixii ay ugaarsadaan waa saas oo kale markaa gawraca lagu ciddii maarata gawriciisu xalaasha yahay waa muslimkii iyo yahuudigii iyo nasraanigii waa saddexdaa wa akaat ljaniini biakaati ummihi ilmihii caloosha ku jiray wixii caloosha ku jiray neefkii rimanaa wa dakaatu ljaniini janiinkii caloosha ku jiray gawriciisu bidakaati ummihi wuxuu ku xasilayaa un marka hooyadii la gawraco adii la gawraco neefkii rimanaa gawracaasi wuu gaarayaa wixii caloosha ugu jiraynoo isna saasuu ku gawracaya halkay soomaalidu yidhaahdeen midida shaaficiyaafdheera yani waxa weeyaan ilaa iyo waxay gaadhay wixii caloosha ku jira markaa saasuu ku gowracaya ilaa an in mooyaane yuujada la gaadho maarata w lasoo bixiyo oo la helo xayan isagoo nool fa isla markaasaa la birayn haddii calooshii laga soo saaro isagiioo nool oo lagu gaadho dee wuu nool yahayo waa la biraynayaayo waxaa caddaatay inaanu tii markaa aanay gowrac u noqonin lakin markii calooshii loogu tago isagu iyo meyda hadii loogu tago waa gowracanyihi waa la cunay wamaa quica wixii laga gooyo min xayin neef ama wax nool oo dhan wixii laga gooyo fa huwa maytun mayd wey markaa waa bakti deetana haddii shaygan baktigiisa la cuni jiray de waad iska haddaan shaygan baktigiisa la cuni jirinna cuni maysi de waxyaalaha qaarkood baynu baktigoodii cunaynaa saw maa kalluunkii oo kale ayaynu dee cunaynaa baktigiisa isagoo badda ku jira haddaad seef ku kala goyso ama aada qeyb ka goyso uu cararo ood intan soo qabato waa iska cunaysa waa bakti lakin de kalluunka baktigiisa soo lama cuni jiri kalluunka baktigiisa kolka waa la cuni jiri marka waa bakti uune baktigiisii unbaad u noqon haddii waxaan baktigiisa la cuni jirayna waad iska cuni haddaan baktigiisa la cuni jirinna waad iska tuuri marka maalan de waxa weeye waad ugaadhsanaysay oo fallaar ama waxbaad kusii daysay lug ka goysay u dhutiyo wuu cararay neefka lugtii baad ugu tagtay miyaad cunaysaa lugtii may wamaa quطica min xayin fahuwa meytu wax nool wixii laga gooyaa waa bakti xukunkii baktiguu yeelanaya ilaa waxaynu ka soo reebaynaa ashacara tibihii almuntafaca biha ama bihi shucuur baa nusakda qaar ku qornayd baa la yihi biha ay noqonaysa tibihii lagu intifaacayey ee maaragtay waxtarka lahaa ee lagu intifaacay fi lmafaarishi gogosha iyo walmalaabisi dharka iyo wagayraha wixii lamidka ahaa markaynu nidhi wixii shay nool wixii laga jaraa waa bakti baktigu laba xukun buu lahaa xukun waa kaynu halkan kaga warramaynayoo de waa inuu xaaraan yaho la cunaynin soo ma baktigii dee lama cunayo xukun kalena wuu lahaayo tahaaradii nagu soo marayo baktigu muxuu ahaa nijaas nijaasdiiba halkan laga soo reebaya haddaba ila shacra timaha soo reeb markuu kuleeyahay xukunkaad ka soo reebaysaa waa kee waa xukunkii najaasada markaa timihii iyo dhogortii neefkii noolaa markaad dhogorta ka goyso saw maaha wax aad noolo ka jartay lama odhanayo waa baktioo waa nijaas lama odhanayo timihii ama dhagortii waa in hadduu xayawaankani yahay weeyaan ma'kuulu laxmi xayawaan in la cunaa ay xalaal tahay hadduu yahay sida adrhigii oo kale rii dhogorta laga jaro dhogortii laga jaray isagoo nool waa la yskaga intifaacaya oo gogolha laga samey ama rogaga laga samaysto ama dhar ha laga samaysto ama si kale ha loogu intifaace wax xalaalo weeyaanoo daahiraho aan nijaas ahayn wamaa quطca min xayin fahuwa mayitu ila shacar timaha un ka soo reeb almuntafaca biha lagu intifaaco fi lmafaarishi gogosha waxyaalaha la goglanayo loogu intifaace lagu samaysto walmalaabisi dharkii loogu intifaace laga samaysto iyo wagayriha sidii kale loogu intifaacayaba timihii ama dhogortii loogu intifaacayay neefkiiyo nool marka laga gooyo waa caadi lakin haddii neefkii makhtiyo dhogortii ka waran horeynu usoo marno de waa nijaas dhogortii baktigu madhabka shaafici waa nijaaso haddii laga soo gooyo oo sijaayadayo wax laga sameeyo lagu tukan maayo faslun wa kullu xayawaanin istaaabathu lcarabu fahuwa xalaal halkana wuxuu markaa galay acimadii xayawaankii maxaa ka xalaala maxaan si xalaal ahayn wa kullu xayawaanin noolo kasta oo carabtii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga soo dhex saaray ay markaa inuu ayib yahay wax wanaagsan yahay u arkeen oo caadadooda caadi ku ahay oo ku wanaagsanaa fa huwa xalaalu inagana xalaal buu noo wax kastoo ay iska cuni jireen oo aan loo diidin oo caadadooda iyo curfigooda ay iska ahayd inay cunaan oo ayib agtooda ka ahaa in la cuno inagana xalaal buu inoo yahay ilaa warada sharcu wixii sharcigu ku soo arooray bitaxriimihi xaaraameyntii mooyaane kii sharcigu uu xarimayn baynu ka tegeyna lakin waxalla wixii ay cuni jireen ee caadada ay ulahaayeen iska caadiga ahaa ee aanay dhibsan jirin ama aanay aanay markaa ka taqasusin aanay karaahiyeysan oo nicin waa inoo xalaal wa kullu xayawaanin noolo kastoo istakbathathu lcarabu carabtu ay markaa ay nacday oy ka khashaaftay oo ay markaa cuni waayeen fa huwa isagoo inagana xaaraan buu inaga yahay marka aayado qur-aan ayda ku fadhiyaano in nebigu wixii wanaagsanna inoo xalaaleeyey wixii xunna inaga xarimay marka xumaantii iyo iyo iyo muxuu ahaye samaantii maxaa lagu kala garanayaa ilayn dadkii waa kala dhaqan jayna wixii dhaqaaqaba wuu cunaya dadka qaarkoodna waxyaalo kooban bay cunayaan marka waxaynu u baahannahay xad in la sameeyo maxaa wanaagsan iyo maxaan wanaagsanayn markaa imaam shaafici raximah taala isagu wuxuu yihi diintani waxay kusoo degtay jasiirat lcarab waxa wanaagsan buu arimaya xalaalaynayaa waxa xunna wuu xarimayaa markaa dee waa in halkii sharcigu kusoo degay laga laga qiyaas qaato maxaa halkaa ku wanaagsanaa iyo maxaa ku wa kullu xayawaanin istakbathathu lcarab xayawaan kasta oo ay carabi khabiis u aragtay wax xun oo aan la cunin fa huwa xaraamun xaaraam weeyi ilaa maa warada sharcu wixii sharcigu uu ku soo arooray mooyaane biibaaxatihi inuu banaan yahay y markaa kaa waynu cunaynaa sharcigii baa inoo ogolaa marka xayawaankii saasaa loo qaybi wayaxrumu markaa dabcan dee kutubta kitaabkuda waa kooban yahay lakin kutubta kale way balbalaarisa xayawaankii markaa tusaalayaal fara badan ayay ka bixisa wayaxrumu waxaa ka xaaraana min asibaaci dugaagii maa lahu naabun wixii mici qawiyun xooggan oo adag yacduu bihi oo wax ku weeraro dugaagii dee wuxuu wada leeyahay micidaasi marka mar hadduu mid wixii micidaa lehe micidaa weliba ku ugaarsada xaaraan wey marka xadiis baa sheego laga qaadanaya adilada hadda kama warano kutubta dambe aynu ugu tegi doonaa insha alla wayaxrumu waxaa ka xaaraana min aطuyuuri shimbirihii maa lahu mikhlabun wixii cidi leh qawiyun xoogan oo yajraxu bihi uu wax ku xagto uu ku saro ku ugaarsado shimbirihii iyagana maxaa ka xaaraana xayawaankii dhulka socday waxaynu hi wixii dugaagahee micida ku ugaadhsada ayaa xaaraana iyo wixii carabi ay markaa karaahiyeysatay shimbirihii iyagana wax kasta oo oo maarata cidila uu ku ugaadhsado sida gorgorka iyo wixii lamidka ahaa iyaguna xaaraamu wayaxilu waxa u xalaal ah kii la dhibgeliyey dhibaatada maarata waaw ay haysatay filmakhmasati markii macaluuli ay qabato oo gaajo loo dhimanayo an yakula inuu iska cuno min almaytati baktigii inuu wax ka cuno almuxaramati baktigii xaaraanta ahaa kii xalaasha ahaa dee kalluunkii kama hadlayno laakiin baktigii xaaraanta ahaa inuu cuno iyaa xalaaloa muxuu ka cunayaa maa yasudu bihi wax uu ku markaa awdo ramaqahu nafta un wuxuu ku ilaali ramaqu waa nafta inta u dambaysa wax uu nafta uun ku ilaaliyo oo uu markaa qudhu inay baxdo uu kaga ilaaliyo oo ramaqa uu ku daboolo ayaa markaa uga xalaala marka waa maxay qofkii haddii dhibaata ay qabsato dee macluul loo dhimanayo waxa banaan waxyaalihii la xarimay wax nool iyo wixii la xarimay inuu markaa haddii uu damaarjaxo wax kaloo ka wanaagsan u waayo inuu wax ka cuno muxuu ka cunayaa wax uu nafta uun ku ilaaliyo kama dhergaya baa ka dhergi maayo sidii raashinkii xalaasha ahaa uga dhergi maaye wax uu ku noolaado naftii uu ku ilaaliyo ayuu ka cunay wayaxilu lilmudari markaa kii mudarka ahaa ee daruuradu ay haysay dhibaatada ku jiray waxa u xalaala fi makhmasati markii macluul iyo gaaja ay dhacdo an yakula inuu ka cuno min almaytati muxaramati baktigii xaaraanta ahaa maa wax inuu ka cuno yasudu bihi uu ku tiiriyo oo maarata weeyaan ku ilaaliyo ramaqahu naftiisii uu ku ilaaliyo walanaa waxaynu leenahay buu yidhi muslimiintii nahay maytataani laba bakti oo xalaalaani xalaal ah asamaku waa kalluunkii iyo wljaraadu ayixi kalluunkii iyo ayixi labadaasi baktigoodu waa iska xalaal oo waad iska cunaysaa haddaad isagoo baktiga heshay iyo haddaad isagoo nool adigu soo saartay iska markaa de markaa biyi ka soo bixisa uu baktiyey labada jeerba waad iska cunaysaa ayixina waa saas oo kale waad iska cuni karaysaa baktigiisii wadamaani ay walanaa waxaynu leenahay oo kale muslimiin haddaynu nahay damaani laba dhiig oo xalaalan iyaguna marka dhiig oo waa xaaraan laakiin laba dhiig baa xalaal waa labadee alkabidu beerkii waixaalu iyo beeryarti beerkii iyo beeryarti iyaguna xalaal weeyaano dee waa dhiig fadhiya dhiig maaragtay waxa weeyaan fadhiyo weeyi waana inoo xalaal ee xaaraan inaga ma ah faslun fasalkanna musanifku wuxuu kaga hadlayaa udxiyadii wludxiyatu udxiya ya-da waa la shadi karaa waana la fududayn karaa udxiya iyo udxiya labaduba waa caadi udxiyadu maxay ahayd waa neefkii la gowracayey ciidda ciidul adxada neefkii la gowracayay ilaahay wludxiyatu haddaba udxiyada neefka maalintaa la qalaya sunatun sunno weeyi muakadatun la adkeeyey oo aanay ahayn in laga tago qof kasta oo awooda reer kastaoo awoodaa inay wax qalaan ciidul adxada waa sunno la adkeeyey wayujziu fiiha waxaa haddaba gudaya aljadacu min adani aggii idaha danigu waa idihii idihii waxaa ka gudi aljadac neefka ilka dhacsaday ee gujirka ah waa gujirka wey neefkii sanad jiray amaha ilka dhasama ilka dhasana wuu gudi kii isagoon sanadkii u buuxsamin ilka dhacsadayna isaguna wuu gudaya wathaniyu waxa kale oo isaguna gudi athaniyu kii laba jirka ahaa min almazi waa kii foorashu usoo baxeen athaniyu kii ilkuhu usoo baxeen ee min almazi riyaha ahaa xaggii riyaha ilka dhac sadanaefku kuma fille waa in ilkihi marka waa laba jir yahay riyihii laba jir gaadhin iyagu markaa gudi maayaan wathaniyu min alibil sidoo kale geeli waa inay ilkihii intay ka dhaceen usoo baxeen iyaguna waa shanjirka baali neefkii geel ahaa waa inuu shanjir yahay markaas ayaa markaa da-da ay ugu soo baxdaan baxaan ilkuhu waa intaa shanjir hadduu neefku yahay ayuunbuu gelayaa odxiyadii neefkii geel ahaa wathaniyu min albaqar sidoo kale lodiina iyaduna waa inuu neefkii la qalayay hani yahayoo ay dib markaa ayay markaa marku laba jir dhamaysto iyay markaa ilkuhu dib ugu soo baxaan baali markaa iyadana waa laba jir marka saddexdan dambe waa hani maczigii riyihii iyo geenii iyo lodii waa marka ilkuhu usoo baxaan ilkaha dambe laakiin dee dadii ay kusoo baxayeen baa kala duwan riyaha iyo lodii waa isku mid geeliina shan markuu noqdo iyo ilkuhu usoo baxayaan b kolley dee geelleyda ka hadli doon lakin wuxuu ku qornaa baan sheegayaa geel lama dhaqan ariga laftiisana maana m ma raacraacin laakiin kutubta saasaa ku qoran waa dhici karta in geel carabta iyo kala duwanaadaan ama waxyaalaha qaarkood baa iska iman kara laakiin dadaasunbaad eeganaysaa adu idihii waa inay gujir yihiin hadday iyadoo sanadkau dhammaan ay ka dhacsato waa idaha uun waa laga soo reebayaa baa la way gudaysa riyihii waa inay laba jir oo sanadkii saddexaad u bilaabmay lodiina waa la mid geela ahaana waa inuu shanjin yahay lixaad uu markaa u bilaabo wa tujziu lbadanatu geela ahaa wuu gudi can sabcatin toddoba reer buu ku maarat ka guday toddoba qof toddoba qof hadday ku shuraakoobaan neef geela ku filan wlbaqaratu neefkii loda ahaana can sabcatin iyaduna waa saasoo kaleo toddoba qof iyaa ku shuraakoobi kara oy ku filanta washaatu neefkii ariga ahaa can waaxidin isagu dee qof unbuu ku filan yahay reerkiisiina wuu soo raacaya hadduu qofki ninkii markaa de markuu gowraco reerkiisii iyo isaga neefkaasaa ku filaanay wa arbacun afar xayawaankii kamid ihi ama bahiimatul ancaamkii kamid markaa dee waxaa maaragtay udxyada waxaa la gowraca waa saddexdaas waa geel iyo lo iyo ari wax kala lama qalo wax kale udxiyo ma gelayaan hadaad deero soo qabatood birayso udxiyo kuu noqon mayso ama adiig ama diyaagadba soo qabato kuu noqon mayso udxiyo kuu noqon maysa waa saddexdaas haddaba waa arbacun afar ka bahiimadani laa tujziu fi daxaaya udxiyadii udxiyooyinkii ma gasho oo ma guddo oo mujzi maaha udxiyo kuu noqon mayso alcawraau tii isha la-ayd albayinu cawaruhaa ee ila-aanteedu ay waadixa ahayd yani way iladahayo waabay waaw waba kama arkaysa ilbaanay waxba ka arkayn maaha way soo dhacday ishu waxba yaana hadday doonto soo dhicin laakiin ilbaanay waxba ka arkaynin taasi gudi mayso oo de waxa weeye ceebtaasay leedahay tii indhaha labadaba la aydna dee kasii dhutinaysay albayinu carajuhaa ee dhutinteedu ay cadayday waadix ahayd yani waa marka hadday yar yar dhutinayso oo lakin wax iska khafiifa ay tahay dhib male laakiin way dhutinaysaayoo waa waadixu waxa weeye si fiican bay u muuqataa inay dhutinayso taasi iyaduna way ceebaysan tahay maalintaasi cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala aada ugu dhowaanaysa ee badan badanoo maalintaasoo kale waxa weeyaan la yidhi qofkii mark intaan dhiiguba dhulka gaadhin baa loo dembi dhaafaya dee cibaadadaasi markaa taa ceebtaa hawla imanin markaa tu markaa caafimaad qabto oo bad qabto oo la kaalay wlmariidatu tii bugtay albayinu maraduhaa ee xanuunkeedu iyadana uu ka muuqday waadixa ahaa taana iyadana la gowrici maayo laakiin haddii wax fudud uu yahay xanuunku wax yaroo fudud ama dhutintu ay wax yaroo fudud tahay dhib ma keenayso taas walcajfaau sidoo kale tii markaa weyda ahayd iyaduna gudi mayso allatii dahaba mukuhaa ee uu tegey dhuuxeedii min alhuzaali caatanimo daraaddeed iyo weydnimo tii markaa dhuuxeediiba u dhammaaday taasina iyaduna gudi mayso marka afartaa waad iska ilaalinaysa tii weyda ahayd iyo tii ishala ishraayd iyo tii dhutinaysay iyo tii xanuunsanaysay wayujziu waxaa gudi alkhasiyu kii la dhufaanay ama wan ha noqdo ama awr ha noqdo ama dibi ha noqdo kii la dhufaanay wuu gudaya maxaa yeelay xubintan laga gooyey dhib kuma keenayso hilibkiisiibabay sii wanaajinaysa markaa wuu gudayaa kaas walmaksuuru lqarni kii geesku jabay isaguna wuu gudayaa haddii aan geeskaa jabay dee xanuun ku keenin oo aanu markaa sida kale u raadaynin oo u saamaynin geesku unbaa ka jabay kollayba geeska lama cunayn walaa tujziu laakiin waxaan gudaynin almaqtuucatu luduni tii dhegta wax laga gooyey ama laga wada gooyeyba ama qeyb laga gooyey waanabi ama dabada laga jaray taas iyadu gudi mayso oo dee wax manfaco lahaayoo laga yaabo in markaa waxa weeyaan lagu intifaaco ayaa jirhkeedii ka maqan markaa taasina iyaduna magels marka haddii dhegta ay dilaacsan tahay una aanay go'nayn waa caadi haddii qaybi go tahay taas iyaduna kuu wa waqtu dabxi goormaa la gowracaa odxiyada waqtu dabi waqtiga la gowraa la gowracaa odxiyadani waa min waqti salaati اlciidi laga bilaabo marka salaada ciidda la tukado ciiduladxadi weeyaane marka salaadii ciidda la tukado ama intii lagu tukan lahaa ee weliba lagu khudbayn lahaana ay dhammaato dadka qaarkood baa laga yaabaa inaanay tukan tukanayninba ama ay la habsaamaan salaadii markaa adeedii markay soo baxdo haddii markaa wakti ku filan laba ragcadood oo khafiifa iyo laba khudbadood oo khafiifa wakti laga joogaa haddii uu tegay oo cadad soo laga joogo intaa in markaa ku filan waad gawrici kartaa xataa haddaanad salaadii tukanin inaad intaad salaadda tukanaysa iska yar sugtaana fiicanba min waqti salaati lciid marka waqtiga salaada ciidda laga bilaabo marka waa markii salaadii iyo khudbadii markaa waxa weeyaan la dhameeyey ama markaa waxa weyaan wakti ku filan uu tegey ilaa goormuu soconayaa ilaa guruubi shamsi ilaa inta qoraxdu ka dhacayso min aakhiri ayaami tashriiq maalmihii ayaamu tashriiqa ahaa kooda u dambeeya marka maalintaa ciid oo dhan waad gawrici kartaa habeenka ku xigana waad gawrici karaysa maalinka koob iyo tobnaad na waa caadi ka labiyo tobnaadna waa caadi ka saddex iyo tobnaadna waa caadi waa afartaa cisho shaafici agtiisa maalinka afraad waa inaana qoraxdu kaa dhicin halkaasi kasoo bilaabmaysa halkaan ay ku dhamaanaysa intaa wixii udhexeeya qofkii gawracay odxyadiisu waa u ansaxa wa yustaxabbu waxaa la sunneeyaa guud ahaanba han shaybaa sunna atasmiyatu inaad markaa ilaahay magacawdo bismi illaahi araxmaan araxiim inaad tidaahdo waa sunne markaad wax gawracayso markaad ugaadhsanaysaana waa la mid inaad bismi illaahi araxmaan araxiim tidaahdo inta aanad biraynin iyaa sunnaah haddii markaa aan la odhaninoo qofku bisiga ama uu ilaawoba ama uu si kalaba uga tago dhib ma waa la cunayaa neefki sunihiibuu ka tegey wsalaatu cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam waxaa kale oo sunno ah in nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu saliyo yani iyaduna waa arin fiican dee saliga nebigu mar walba uu wanaagsan yahay in qiblada loola jeesto neefka la qalayo xaggii qiblada in loola jeesto ayaa iyaduna sunaa wtakbiir allahu abarti bismi illaahi raxmaan raxiim allahu akbar deetana uu markaa gowraco wducaau biqabuul sidoo kale inuu ku ducaysto in ilaahay uu ka aqbalo allahuma haada ama allahuma haadihi minka wa ilayka fataqabal allahuma haadihi minka wailayka fataqabal ilaahayow tan adigaa keenay adigaanan kuu gowracay ee iga aqbal walaa yakulu cuni maayo almudaxi ninkan udxiyada qalay shay-an waxba ka cuni maayo min aludxiyati udxiyadii almanduurati uu ku nadiray hadduu udxiyada ku nadirayoo waxaan ku nadiray inaan sanadkaa maanta udxiyeeyo uu yidhaahdo odxiyadii waajib bay ku noqotay kol hadday waajib kugu tahay dee waajibkii adigu iskuma bixinaysid waa inaad bixiso waxba ka cuni maysid taa kol hadday kugu waajibtay waxba kama cunaysid walaa yaakulu mudaxi mudaxigu ka cuni maayo qofkii udxiyada qalay ka cuni maayo shaya min aludxiyati udxiyadii waxba ka cuni maayo almanduurati tii uu ku nadiray wa yaakulu wuxuu ka cuni min aludxiyati udxiyadii almutatawaci bihaa uu markaa ku taawucay oo ku tabarucay tii iska sunnaha ahayd qofkii aan nadrini ee udxiyadii uun qalay kaasi isagu dee kumuu nadrina waa iska wax sunnaa ah buu sameeyey markaa neefkiis uu sunno ahaan u gowracay inuu qayb ka cuno waa loo ogolyahay laakiin ma gebigeediiba iska wada cuno wuu ku dambaabaya waxaa ku waajib ah inuu wax ka mid ah uu la baxo oo u sadaqaysto walaa yabiicu min aludxiya udxiyadii inuu wax ka iibiyo lama ogola inuu udxiyadii wax ka iibiyo lama ogola xataa harageedii soo haray ama kii gowracaya uu ku idhaahdo ii gowraco aadna haragga qaado marka kira ahaan buu da ubixiyey sooma ujra ahaan buu ubixiyey lama ogola ninkan ujradiisi mushqaadiisa si gaara usii hadhow haddaad markaa hilibkii qayb kaga sadaqaysanayso ama aad ku sadaqadaysanayso haragga ama aad madaxa ku sadaqaysanayso ama urkujirta aad siinayso saday markaa taasi ku taalo laakiin lama ogola inaad markaa shaqadiisii muqaabilkeedii ama mushqaayadeedi aad ka dhigto wax ka ah neefkii odxiyada ama aad wax kamida iibiso lama ogola walaa yabiicu min aludxiya udxiyadii ninkii gowracay waxba ka iibin maayo wayucimu lfuqaraaa wlmasaakiin waxaa ku waajiba inuu fuqaradiiyo masaakiintii wax ka siiyo inuu wax ka siiyo ayaa waajib ku ah inta uu siinaya haday doonto waslad hadday doonto ha noqoto hadduu waslad bixiyo waajibkii uu ka dhacay waslad waxa weeyaan qayriin uu bixiyo waajibkii sidaa uu kaga dhacaya laakiin waxaa fiican in inta uu cunayaa aanay ka badan saddex meeloodoo meel inta kale uu la baxo oo qaybna jaarka iyo dadkaa aanta masaakiintaba ahayn laakiin haddana de macaariftiisa dadka isgaranayaan asxaabtiisii iyo jaarkiisii uu siiyo qaybna uu masaakiinta siiyo saddexdaa qaybood uu u qaybiyo faslu wlcaqiiqatu mustaxabatu halkana wuxuu kaga warramayaa caqiiqadii caqiiqadu waxa weeye neefkii wanqasha ahaa ee ilmaha yaree dhashay loo gowracay walcaqiiqatu caqiiqadii ama wanqalkii mustaxabbatun sunno weeyi wa hiya waxa weeyi addabiixatu neefka laga qalo can ilmawluudi ilmihii yowma saabicihi maalinta u toddobaa ah, iyadoo laga soo bilaabayo maalintii u dhashay maalintii u dhashay markaad kow tidhaahdo maalinka ku toddoba ah hadduu sabti dhashay jimco ayaad markaa ku toddoba noqonaysa hadduu jimco dhashayna khamiis baa ku toddoba noqonaysa wahaakada wayudbaxu waxaa laga gowrici can ilghulaami inankii ama ida ha noqdaan ama riya ha noqdaan ama lab ha noqdaan ama dhidig ha noqdaan laba neefoo arya ayaa maaragtay inanki laga qalay wa cani iljaariyati inantiina shaatun neef arya ayaa laga qalay wa yucimu lfuqaraaa wlmasaakiin waxa uu quudinayaayo uu siinayaa fuqaradiyo masaakiinta waa sidii udxiyada oo kale sidii udxiyadii aynu ah, udxiyadii sunnaha ahayd ee aynu nidhi inuu wax ka cunana waa loo ogolyahay waxna inuu hadiyad ahaan u bixiyo waxna uu sadaqaysto tanna waa sidii oo kale uuno qaabkii ayuunbuu iyadana u bixinay halkaasaynu caawa ku dayn doonaa insha allahu tacala wsala allah waslm ala nabiyina maxamed allah alam